بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo shan iyo toban boqol iyo shan iyo toban baynu ka bilaabaynaa waana jawaasimta ficilka mudaaric jasmisa jawaasimta ficilka mudaaric jasmisa jawaasimtaasaynu ka bilaabaynaa fa in saqadad hadday xadfoonto alfaa'u fa'du hadday xadfoonto bacda dalabi dalabka dabadii hadday xadfoonto wa loona qasdo aljazaa'u jaze loo qasdo juzima waa la jasminayaa mas'aladani waxaa weeye uu sheekhu ka hadlayaa dalabkii hadda aynu soo marnay waxyaabihii dalabka ahaa een soo marnay dalabkaa haddaba haddii fa'dii ay wadan jireen fa'dii laga tago oo bilaafa ay noqdaan waa la jasminayaa laakiin shuruud baa lagu xidhayaa oo shuruud baynu u baahannahay fa in saqadad hadday dhacdo ama ay xadfoonto alfaau fa'du hadday xadfoonto fa'dii baa xadfoontay oo la waayey bacda dalabi dalabka dabadii ayay fa'daasi xadfoontay dalab bay daba dhacday waa inay bacda dalab bacda nafyi looma baahnaa bacda dalab baa shardiya wa qusida waxaana loo qasday aljazaau jaza ayaa loo qasdaya jazana waa looga qasday inay laba jazuu waxa weeye inay labadan shay kala dhalanayaan oo sabab iyo musabab ay isku yihiin ayaa loo qasday juzima waa la jasminayaa markaa waa in mudaaricii fa'da watay ee fa'da laga waaye la jasmiyaa jaazimka jasmiyey laba qowl baa ku jira culimmada qaar waxay yidhaahdeen dalabka ayaa jasmiyey culimmada qaarna waxay yidhaahdeen meye aadaad aadaatu shardiyoo laba ficil jasmiya ayaa isaga iyo ficlu shardigiiba la xadfay waa jawaabkii isaguyo jawaabkaa jawaabkii unbaa sheegan aayaddan qur'aanka abu buu sheekhu soo qaatay naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeye qul waxaad tidhaa nebi maxamedow tacaalow kaalaya dheh atlu waan idinku dul akhriiye haddaba aayaddaa qur'aanka ah ereyga atlu waa ficil mudaaric wuxuuna daba dhacay dalab buu daba dhacay amara oo tacaalow baa amara amar hadaba dhace eh fa'dii uu wadan jiray ayaa la xadfay oo waa bilaa fa fa'dii ma sito atlu fa atluwa ayaa la odhan lahaa fa'dii baa la xadfay waxaa looga qastay jazaa wax la yidhaa jazaa tacaalo waa kaalaya hadday yimaadiin abaalmarin maxaa loo siinayaa waxaa loo siinayaa tilaawada qur-aan baa lagu dul akhriyaya tacaalow kaalaya atlu waan akhriyi oo waan idinku dul akhriyiye haddaba tilaawadu waa abaalmarin iyo jazo weeyi imaatinka laga jazaynayo ficilkaa atlu'a waa la jasmiyey calaamatuljasmihiisuna waa xadfu xarfulcilla wahiyalwaaw dammadan ka horaysana waa daalla calayhi isagay kutusaysaa wowga xadfan waxaana looga qastay jaze ayaa looga qastay bacda dalabna uu dhacay haddaba atludaa qole waxay leeyihiin dalabka laftiisaa jazminaya qolena waxay leeyihiin maya eh ereygii in ahaa iyo ficlu shardigiisii ayaa wada xadfan kolka atrudu waa jazihi weeyi waa jawaabu shardigii inta waxay ka dhigan tahay oo kale qul waxaan idhi qul waxaa tidhaha tacaalow kaalaya fa in ta'tuu ilaya haddaad ii timaadiin atlu calaykum waan idinku dul akhriyi fa in ta'tuu ilaya haddaad ii timaadiin haddaba waxaa la xadfay intii iyo ta'tuudii iyo atludii jawaabka ahaydoo qura ayaa sheegan sidaas ayay culimmada qaarkoodna aayaddaa markii ay marayeen ayay ku macneeyeen ay ku fasireen wa sharduljasmi jasmaha waxaa loo shardiyaa bacda nahyi nahyi debedii markuu dhaco sixatu xuluuli ilaa in iyo laa wada socote degiddeedu inuu ansaxayo maxallahu meeshiisa uu dego maxallahu meesha nahyiga inuu dego haadaasi waa nahyigii haddaba ficilkan mudaaricee fa'du ay ka xadfoonaatay hadduu nahyi daba dhaco marka la doonayo in la jasmiyo waxaa shardi ah ama loo shardinayaa oo culimoy lagama maarmaan ah oo shardi lagama maarmaan ah in halka nahyiga inlaa lagu bedelo macnuhuna uu sax noqonayo markaa unbaa la jasmini naxwo laa tadnu min alasadi libaaxa ha u dhowaan taslam waad badbaadiye away ficilkii fa'da wadanayey ee mansuubka aanu soo dhigannay ee marka fa'da la xadfo majzuumka isku beddelay waa kee laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa taslam waad badbaadiye ficilkii mudaaric mee waa ereyga taslam weeye taslam taslamtaa weeyaan ficilka mudaariceen doonaynaa taslam haddaba ficilkaa mudaaric bacda nahyi buu dhacay oo laa tadnu min alasad ah in la jasmin karayo waxaynu ku garani ilaa baa lagu bedeli karaa laa tadnuda oo maxaynu odhan ilaa tadnu min alasad haddaad libaaxa u dhowaan weydo taslam waad ka badbaadi dee waa sax haddaad libaaxa u dhowaan weydo maadan badbaadaynin isagaad ka badbaadi cala alaqal isaga ayaad ka badbaadi haddaad u dhowaan weydo haddaan idhaa ka waran laa tadnu min alasadi yaakuluka laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa yaakuluka wuu ku cunaye ya'kuludaa reebi maayo oo jasmin maayo maxaa sababay laa tadnudii baan ilaa lagu bedeli karaynin waxaan la odhan karaynin ilaa tadnu min alasad ya'kuluka ayaan la odhanaynin ma suurtagal baa in laa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa haddaadan u dhowaan ya'kulka wuu ku cuni haddaad libaaxa u dhowaan weyda muu ku cuni mise waa ka waa ka badbaadiba waad ka badbaadaysaa haddaba in iyo laa in meesha nahyiga lagu bedelo macnuhuna sax noqdo ayaa nahyiga la shardiyaa wa sharduljasmi jasmaha waxaa la shardiyaa bacda nahyi nahyiga dabadii wax lagu jasminayo sixatu xuluuli ilaa ilaa degiddeedu inay ansaxdo maxallahu nahyiga meeshiisa ay degto naxu laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa ha u dhowaan taslam waad badbaadiye bikhilaafi yaakuluka ya'kulukadu se way khilaafsan tahay oo iyada la jasmin maayo ilayn ilaa baan degayn halkiiye kow hal qodob baynu haddaba culima soo marnay halkaa qodob waa mudaaricii fa'da wadanayey bacda dalab markuu dhaco fa'dana la xadfo inaan la nasbinaynine la jasminayo jaasimkana laba qowl baa la yskugu khilaafay wa yujzamu aydane waa la jasmin ficilka mudaaric bilam ereyga lama baa lagu jasmin ficilka mudaaric lam baynu ku jasmini naxu lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin yelid waa ficil mudaaric lamta ayaa lagu jasminayaa yuulad sidoo kale waa ficil mudaaric lamta ayaa lagu jasminayaa wa lamaa lafdiga lamaa ah oo kale weeyi lamaa naxu lamaa yaqdi weli muu xukumin lamaa yaqdi weli muu xukumin ereyga jaasimka ah ee wax jasminayaa waa lamaada ka la jasminayaana waa yaqdi lamaa yaqdi weli ma gudanin maa amarahu wixii ilaahay uu faray lamaa yaqdi ka wax jasminayaa waa lamaada ka la jasminayaaduna waa yaqdi calaamatljasmuhuna waa xadfulyaa wa bilaami laam baa lagu jasmin waa laamulmar walaa baa lagu jasmin waa laa naahiya ama ducaa'iya adalabiyatayn ee labaduba dalabka faa'iideynayey laamka laamul amarka ah iyo laada laahu naahiyada ah labadaasina hal ficil bay jasmini naxwi liyunfiq ha bixiyo oo kaleba wey liyunfiq ha bixiyo haddaba liyunfiq markaynu nidhaa ereyga wax jasminayaa waa laamka kala jasminayaana waa yunfiq calaamatljasmuhuna waa sukuunka liyunfiq ha nafaqeeyo ha bixiyo iyo liyaqdi ha guto oo kale liyaqdi liyaqdi ha xukumo liyaqdi laamkaasi waa laamul amar ficilka yaqdi'ihina waa ficilkii mudaaricee la jasminayey calaamatljasmuhu waa xadfulyaa laamka ayaa jasmiyey liyunfiqna saxiixulaakhir buu ahaa liyaqdina ya ku bukay laa tushrik ilaahay ha u shariig yeelin oo kaleba weeyi laa tushrik ka wax jasminayaa waa laada laa naahiya ka la jasminayaana waa tushrik calaamatuljasmihiisuna waa asukuun laa tu'aakhidnaa oo kaleba weeyi ha noo qaban ka wax jasminayaa waa laa ka la jasminayaana waa tu'aakhid calaamatuljasmuhuna waa asukuun waa laadii ducaa'iyada ahayd haddaba intaa hadda aynu marayno hal hal ficil ayay jasminayaan ereyada aynu soo dhigannay xabaddiiba hal ficil bay jasminaysaa waxyaabaha labada ficil jasminaya ayuu halkanna inoogu darayaa wayejzimu waxaa jasmin ficlayni laba ficil waxaa jasmin in ereyga in a ayaa laba ficil jasmin iyaduna waa shardiyo oo rabdi iyo isku xidhid bay faa'iideyn waidmaa lafdiga idmaa abaa laba ficil jasmin idmaadu sidoo kale iyaduna laba ficil bay jasminaysaa rabdi bayna faa'iideynaysaa labadaasi waa xuruuf in inay xaraf tahay waa muntafaq idma inay xaraf tahayna waa qowlka saxiixa ah wa eyne lafdiga eyne ah ayaa isna laba ficil jazmin eyna markay istifaamiyada ahayd ma aha waa marka ay shardiyada tahay ayay laba ficil jazmin annaa lafdiga annaa aba isna laba ficil jasmin annaadu laba ficil ba iyaduna jasminaysaa wa ayaana lafdiga ayaanaa ayaa laba ficil jasmin wa mataa lafdiga mataa'a ayaa laba ficil jasmin wa mahmaa lafdiga mahmaa abaa laba ficil jasmin wa man lafdiga man abaa laba ficil jasmin wa ma lafdiga maa aba laba ficil jasmin wa xayumaa lafdiga xayumaa baa isna laba ficil jasmin naxwo in yasha hadduu doono yudhibku muuba idin baabi'in ilaahay hadduu doono wuu idin baabi'in ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficilka koobaad ee ficlu shardigii waa yasha calaamatuljasmihiisuna waa asukuun adaahir jawaabkiisuna waa yudhib calaamatuljasmihiisuna waa asukuuna daahir man yacmalka sameeyo suu'an xumo yujza bihi waa lagu abaalin xumo haddaad samayso kii lagu abaaliyo ayaa tahay aaway ereyga labada ficil jasminaya waa man ficilka koobaadee ficlu shardigaihi waa yacmal calaamatuljasmihiisuna waa sukuun adaahir jawaabkuna waa yujza calaamatuljasmihiisuna waa xadfulif maa nansakka anu nasakhno oo min aayatin aayad ah ow amase nunsiiha aanu ilowsiinno na'ti waxaanu la imani bikhayrin minhaa wax ka khayr badan ereyga labada ficil jasminayaa waa maa ficilka koobaad ee ficlu shardigihi waa nansakh calaamatuljasmihiisu waa sukuun jawaabkuna waa na'ti calaamatuljasmihiisuna waa xadfulyaah wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa alawalu ficilka koobaad shardan shardi baa lagu magacaabay ficilka koobaad waa shardi wa haanii ka haaniga ana waxaa lagu magacaabi jawaaban jawaab iyo wa jazaa'an jaze baa lagu magacaabi wa idaa lam yaslux markuu u suuban waayo limubaasharati alaadaati aadaadku la baashiridda uu la baashirayo qurina waxaa lala xidhiidhini bilfaa'i fa baa lala xidhiidhin faha lagu dara baa la odhanaya hadduu aadaadku la baashiri waayo waa marka jumla ismiya jumladu ay noqoto ama jumlo qad wadata ay noqoto ama jumlada lan laga bilaabay ay noqoto ama jumlada maa laga bilaabay ay noqoto waxaa lagama maarmaana ah inaynu fa ku darno idaadana waa la keenaa idaa alfujaa'iya hadday jumladu ismiyo tahay wa idaa lam yaslux markuu u suuban waayo jawaabku limubaasharati adaati aadaadka la baashiridiisa qurina bilfaa'i fa baa lala xidhiidhin toddoba mas'alo oon kitaabteennii hore ku soo marnay weeye waa toddoba mas'alo intaa uu ina leeyahy fa baa lagu dari kutubteennii hore hadday tahay kawaakibkii hadday tahay camriidigii hadday tahay ruuxulicraabkii intaba todobada mas'ale waan ku soo marnay kolka waa masaa'il aynu horay usoo dhigannay wain yamsaska naxwu wain yamsaska bikhayrin ilaahay hadduu ku taabsiiyo fa huwa isagu calaa kulli shayin shay kasta qadiirun mid kale oo awoodule weeyi ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardigiisu waa yamsas siinka dambu ku joogaa calaamaة اljasmuhu waa asukuun aلظaahir jawaabkuna waa fahuwa calaa kuli shayin qadiir jumlada ismiyada ah ee mubtadihiya khabarka ka kooban haddaba mar hadday jumlo noqotay fa'baa lagama maarmaana fahuwa af carabiga waxaa khalad noqonaya in fa'daa laga tago af carabiga halkan oo kale fa'daa lagama tegi karo ow biidaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyada ana waa lagu daraa idaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyada waa markay jumladu ismiye tahay sida naxwi aayaddan oo kale wa in tusibhum haddii ay asiibto sayi'atun wax laga naxaa haddii ay asiibto bimaa bisababi maa kii sababtiisa ay u asiibto qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoogu idaahum waaba iyagoo yaqnatuuna quusanaya waxaabad moodaaba inay ilaahay raxmaddiisii ka quusanayaan gacmahoogu waxay geysteen markaannu ku yara siibno ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardiguna waa tusib ba'du ku joogaa calaamatuljasmuhuna waa assukuun jawaabkii waa idaa hum yaqnaduun jumladaa ah idaa hum yaqnaduun hum oo mubtada'a iyo yaqnaduun oo jumla ficiliya ah oo khabar u dhacday mubtadaa raabidkiina idaa baa laga dhigay idaa alfujaa'iya ayaa raabidkii ayaynu ka dhignay ama aayadda qur'aankaa raabidkii idaa alfujaa'iya buu noqday halkaa matnigii baynu kaga baxnay intii matniga ahayd ee jawaasimta aynu ku arkaynay ayaynu bartaa kaga baxnay bal hadda waxaan doonaynaa sharaxa inaan eegno sida uu sheekheennu u soo sharxo jawaasimta iyo warkooga laman qadaa markuu gebagabooday alkalaamu ka hadalka calaa maa kii laga hadlayo yansibu nasbinaya alficla almudaarica ficilka mudaaric ficilka mudaaric waxaa nasbinaya ka hadalkiisii markuu gebagabooday sharactu waxaan gudagalay fil kalaami ka hadal baan gudagalay calaa maa kii laga hadlo yejzimuhu uu jasminayey calaa maa yejzimuhu ka ficilka jasminaya inaan ka hadlo ayaan gudagalay waljaazimu ka wax jasmiyaa darbaani waa laba qaybood jaazimun mid jasmiye lificlin waaxidin ficil qura khamsatu umuurin waana shan arrimood wahiya khamsatu umuur waa shan arrimood shan arrimood baa culima hal ficil jasmini axaduhu axaduhaa midkood adalabu waa dalabka dalabka isagaa wax jasminaya wadaalika kaasina annahu idaa taqadama markuu hor maro lanaa innaga lafdun lafdi markuu inoo hor maro lafdiga oo daallun ku tusinaya calaa amrin amar ku ow nahyin ama nahyi ku tusinaya aw istifhaamin ama istifhaam ku tusinaya ow gayri daalika ama arrinkaa gayrkii oo min anwaaci dalabi dalabka noocyadiisa ah wax ku tusinaya markuu xagga hore maro wa jaa'a uu yimaado bacdahu dabadiina ficlun ficil uu yimaad ficilka oo mudaaricun mudaarica ficilka oo mujaradun laga qaawiyo min alfaa'i fa laga qaawiyo oo waqusida bihi loola qasdo aljazaau jazana loola qasdo fa innahu yakuunu wuxuu noqon majzuuman mid la jasminayo bidaalika dalab dalabkaa mid lagu jasminayo ayuu noqon dalabkaa ayaa lagu jasminayaa limaa liajli maa kii dartii fiihi dhexdiisa ahaaday oo min macno shardi shardi macnihiiya dalabkaasaa lagu jasminayaa waxaana loogu jasminayaa waxa ku dhex jiroo shardi macnihiiya wanacnii waxaan uga jeednaa ama aan uga qasdaynaa wanacnii waxaynu u qasdaynaa biqasdiljazaa'i jazaha ha loo qasdo hadalka a ah waxaynu uga qasdi annaka adigu tuqadiruhu waad ku qadaraysaa musababan baad ku qadaraysaa mid la sababayo ama la sababay can daalika arrinkaa xaggiisa laga sababay almutaqadimi ee horreeyey ficilkan jazaha ah ayaa ka dhalanaya baad qadaraysaa ka hore kamaa anna jazaa'a shardi sida shardiga jazihiisuba musabab inuu yahay mid looga sababo can ficli shardi ficlu shardiga wadaalika kaasi ka qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan idinku dul akhriye taqadama waxa xagga hore maray adalabu dalab wa huwa dalabku tacaalow ficilka tacaalow ey eh, waa amar wa ta'ahara waxa gadaal maray almudaaricu mudaarica almujaradu laga qaawiyey min alfaa'ifa wa huwa kaasina atluwa ficilka atlua wa qusida bihi waxaa looga qasday aljazaau jaza ayaa looga qasday id ilmacnaa macnuhu waxa weeye tacaalow kaalaya fain ta'tuu haddaad timaadiin atlu calaykum waan idinku dul akhrii fa tilaawatu tilaawada calayhim dushooda lagu akhriyayo musababun waaa laga saba musababatun waxaa laga sababay can maji'ihim imaatinkooga falidaalika sidaa darteed jusima waa la jasmiyey wa calaamatu jasmihi calaamatuljasmuhuna xadfu aakhirihi waa xagga dambe in la xadfo wa huwa lwaawu waa wowga e wa qowli shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi qifana bki min dikraa xabiibin wamanzilin bisiddi liwa bayna dakuuli faxawmalin gabayga waxaa tiriyey nin imruulqays la odhan jiray oo suugaanta carbeed meel adag kaga jira ama loo arko balaaqadiisu inay aad u badnayd xaqiiqatan gabayga uu ka tirin jiray qifaa nabki min dikraa xabiibin wa mansilin qifaa nabki labadaa kelmadoodoo qura ayay culimadu u arkeen boogagidil inay noqonayaan qifaa nabki qifaa labadiinnana u istaaga ama qifaa war istaag nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa iyo guri xasuustii aan la oyne war bal istaaga buu yidhi an xabiib iyo gurigiisii oon xasuustay midan jecelahay iyo gurigiisii oon xasuustay ayaan la oynaynaaye bal istaaga buu yidhi waxay ka dhigan tahay ereyga kifaa qole waxay idhahdeen alifkaasi waa litaniya laba qof buu la hadlayaa laba qof oo la socday bay ahaayeen xaqiiqatan ula socday riwaayadda ahdeliyiintu ay wariyaan waxaba way ninkan aabbihii gabayaabuu ahaa markuu nin weyn noqday gabayga laga waayey ayuu laba nin u dhiibay oo iga soo gowraca buu yidhi labadii nin baa meeshii ay ku gowracayeen u sii kaxeeyey iyagoo midiyihii sita dhexda markay marayaan ayuu yidhi kifaa nabki min dikraa xabiibin wa mansilin kolka kifaa waa labadii nine aabbi aabboodu aabbihi uguu dhiibey ayuu la hadlayaa qolana waxay idhahdeen war ninku gabayga markuu tirinayo cidba lama soconine kifaadu tasawur baa jiraa inta badan qofku cidda ka agdhodhow buu la hadlaa carabta inta badan laba qof baa ninka la socon jiray waxaa la socon jiray ka adhiga u eegaya iyo ka geela u eegaya labaduba way la socon jireen kolkaa bahalkii badnaayee jiray saxaarahan carbeed iyo carrigan iyo dhulkan carabtu ay deganayd ayaa kalifi jiray saddexdaas inay israacaan ninku hadduu kelidii yahay uu hadlayo dee wuxuu sawiran jiray ayo labadii qof buu sawiran jiray qifaa istaaga labadiinanow waa laba maskaxda uu ka sawirtay qole waxay idhaahdeen war istaag weeyaan oo qof quruba la hadlayaayo alifkani waxa weye nuunu tawkiid buu ka soo qalboomay qifan war istaag bu ahaa qifan war istaag nuunu tawkiid khafiifa qole waxay idhaahdeen kifaadu waa qif qif qura bay ahaydoo wuu ku celceliyo labuu ka dhigay qifa qole waxay yidhaahdeen luqad ayaa jirta qofka qura labada sidooda ula hadasha war qif istaag qifa istaag marka ha la yidhahdo kifa doontaba ka dhig istaag qofku goormuu istaagaa wax weyn oo socodka uu la wadan kari waayey markuu ku dhaco waxay ka dhigan tahay haddaba ninkani anaa istaagaya ma odhan isagu si toosoo khiyaar la'aana buu isku taagay kii la socday buu leeyahay istaag wuxuu yidhi waxa igu dhacay waxaanan anuu socodka la sii wadan karayn anugu istaagayba waad aragtaa adna isla kay taag buu yidhi hayaa wax sahlan maahe adna ila joogso haddana waan ooyayaaye adna ila oy buu yidhi waan ooyayaaye adna ila oy waa hadal runtii aad iyo aad balaaqo badan ay ugu jirto maxalu shaahiidkeennu waa ereyga nabki ah ficil mudaaric oo dalab dhacay oo fa'dii laga xadfay oo la jasmiyey weeye qifaadana amara khifaa istaaga nabki an oyne xadfu xarfulcilla wahiyalyaa waalkasratu qablahaa daalatun calayha halka ayaa lagu jasmiyey qifaa istaaga labadiinnanow ama qifaa war istaag nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa mansilin guri xasuustii aan la oyno xabiibka iyo guriga oo bisiqdi liwa meesha dooxu uu ku bacaado ku sugan oo beyne dakhuuli dakhuul berhtamaheyga ku sii sugan fa xawmala haddana xawmal kaga sii sugan culimmada qaar baa suugaanyahanka carbeed iyo culimmada adabka ragga qaar baa yidhi fa'da fa xawmal ku jirtaa waa khaladoo waxawmal bay ahayd bay yidhaahdeen bayna dakhuuli waxawmalin ragga ruwaaddaa qaar baa anfiyey fa'daa oo yidhi khalad baanu u haysanaa fa'da fa xawmal ku jirtaa waayo waxay khalad u tahay bay yidhaahdeen fa'du tartiib bay sheegtaa marka la yidhaha gurigaasi bisiqdi liwaa buu ku sugan yahay halkuu dooxu ku bacaado halkaa dooxu ku bacaado bal hana loo sheego waa bayna dakhuuli waxawmal ereyga bayn ihi laba shay buu dhex dhacaa labadaa shayna tartiib fa waa ka mamnuuc labada shay ee baynadu ay dhex dhacdo tartiibka fa'du waa ka mamnuuc waa bayna dakhuuli waxawmal oo dakhuul oo meel ah iyo xawmal oo meel ah labadaasu udhexeeya haddaba labada uu udhexeeya fa layskuguma cadfi karo itifaaqan waa mamnuuc in fa la iskugu cadfo ku keliftay inay yidhaahdeen fa'dani waa khalad oo wax u malbay riwaayaddu ahayd ilayn haddii macnuhu uu yahay sikdiliwaha meeshan sikdiliwaha ee dooxa uu ku bacaado ayaa u dhaxeeya dakhuul iyo xawmal haddii labadaa la yidhaa fa'du mamnuuc bay noqon waxaynu leenahay macnuhu maaha sikdiliwaha ayaa bayna dakhuul fa xawmala ah. dakhuulkan qura ayaa dhul aad u ballaadhan ah waxay ka dhigan tahay bisiqdiliwa buu ku sugan yahay siqdi liwaha oo bayna dakuuli dakuul bartamaheega ah dakuul qura ayuu dhex dhacayaa dakuulkiibaa meel fara badan noqday oo lasii kala qaadqaadaya fa xawmal haddana xawmal dhexdeeduu kusii dhex dhacaya waa adigoo yidhaahda war halkeed joogtaa markaasaad odhanaysaa waxaan joogaa somalilan baan joogaa hargeysaan haddana kasii jooga eeg waa laba meelood oo kala duwan laba magac oo kala sarreeyo weeyi kolka sidaasoo kale ayuu macnahani noqonayaa oo fa'du sax bay halkaa ku tahay lacalla wax khalad ah oo fa'da aan ku sheegaynaa ma jirto qifaa istaaga nabki an oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii iyo wa manzilin guri xasuustii aan la oyno xabiibka ama guriga oo bisiqti liwaa dooxu halku ku bacaado ku sugan oo bayna dakhuuli dakhuul berhtamihiisa ah fa xawmal haddana meesha xawmal la yidhahda berhtamiheyga ah wa taquulu waxaad odhan i'tinii ii kaalay baad odhan ukrimka waan ku sharfinaya ereygaa ukrim baan u socdaa iitini oo amara buu daba dhacay wahal ta'tiinii may iman uxadiska waan kuu sheekaynaye wahal ta'tiinii kitaabkaygu halkaa wuu khalday wuxuu leeyay wahal ta'tinii buu leeyay wahal ta'tinii tati ta'daa iyo niidii buu israaciye ta'da inay ya ka dambaysaa la doonayey wahal ta'tiinii baan doonaya ti kiinaasi ti buu qoray sow maaha kaasaa saxa wahal ta'tii baa la doonayey wahal ta'tiinii wahal ta'tiinii annaga ta'da iyo nuunkaa isku xiga wahal ta'tinii baa qoran kolka kaa iska ilaaliya waa khalade sabab ya'daa loo xadfaan meesha oolin wahal taatiinii war ma ii iman uxadidka waan kuu sheekaynaye maxalushaahidkeennu waa uxadidka ilain taati buu daba dhacaye walaa takfur warniyahu ha gaaloobin tadkhul iljannata jannadaad geliye waa tadkhusha nahyi bay daba dhacday walow kaana hadduu ahaan lahaa almutaqadimu ka xagga hore marayaa nafyan hadduu ahaan lahaa ow khabaran khabar hadduu ahaan lahaa muhbatan la sugay lam yujzam lama jasmiyeen alficlu ficilka lama jasmiyeen bacdahu isaga ka sii dambeeya lagama yaabo in ficilkaa la jasmiyo falawalka koobaad naxwo maa taatiina noo iman maysid tuxadiuna adoo noo sheekaynaya tuxadiuna waad iska godi ereyga tuxadiuna ah sababtuna dalab buuna daba dhicinoo maadana naafiye ah waa birafci tuxadiuna waad godaysaa wujuuban waajibnimaad u godaysaa walaa yajuusu ma bannaana laka adiga kuuma bannaana jasmuhu in la jasmiyo jasmuhu ma bannaana waqad halida waxaa gefay fii daalika kaa waxa ku gefay saaxibuuljumal sheekha kitaabka jumalkaa qoray baa gefay wa haani ka labaadna waa hadduu khabar xagga hore maro naxu anta adigu taatiinaa waad noo imanaysaa tuxadiduna adoo noo sheekaynaya ereygan tuxadiunaa'ihi waad iska godi ilayn dalab ma daba dhicine khabar bay daba dhacdaye oo anta taatiina ahe birafci tuxadiunaa tuxadiunaa baad rafcin wujuuban waajibnimaad u rafcin biitifaaqi naxwiyiin naxwiyiintu say isku waafaqeen wa amaa qowlulcarabi carab qowlkeega hadal waxaa jira carab laga wariyey oo odhanaya itaqa allaaha ilaahay waxaa ka baqay imru'un qof baa ka baqay qofka oo facala sameeyey khayran khayr sameeyey yusab calayhi waa la abaalinayaae yusab sow kuwaa yusab ay iska jasmiyeen waxa ka horreeya kiyo khabar ah itaqa kiyo khabar ah itaqaada iyo facaaladaba amar baa looga jeedaa markaa liyataqi llaaha ilaahay ha ka boqo imru'un qof ilaahay ha ka boqo oo wal yafcal ha sameeyo khayran ha sameeyo yusab calayhi waa laga abaalinaye amarkaas ayaa halkaas ereygaasa amar lagu awilaya biljasmi fa wejhu waxaa lagu jiheeyey an nataqa allaaha iyo wa facala wainkaana ha ahaadaan ficilayni laba ficli maadiyayni oo labaduba maadiya daahiruhumaa daahirkooguna alkhabaru khabara ilaa ana almuraada ka looga jeedo bihima iyagu adalabu waa dalab walmacnaa macnuhu waxa weeye liyattaqi llaaha ilaahay ha ka baqo imru'un qof ha ka baqo oo walyafcal ha sameeyo khayran khayr ha sameeyo wa kadaalika kaa waxaa la mida qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa ayaa la mida yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow hal adullukum ma idin tusiyaa calaa tijaaratin tijaaro iyo ganacsi tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab iscunaya ama cadaab xanuun badan ganacsi cadaabka aad kaga badbaadaysiin ma idin tusiyaa buu ilaahay yidhi tu'minuuna waxaad rumaynaysiin bilaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa tujaahiduuna waad ku dagaalamaysiin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalikum maalkiinna iyo wa anfusikum hantidiinnaba daalikum kiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya yakfir lakum wuu idinka dhaafi kolkaa dundembiyadiinnana ereygaa yakfir'a ah. waa ficil mudaaricoo la jasmiyey wuxuu daba dhacay tu'minuuna buu daba dhacay tu'minuunana xasba daahir khabar baa la moodaa haddaba tu'minuunadani khabar maahae amar baa looga jeedaa waxay ka dhigan tahay lituuminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya wajaahiduu jihaada fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalikum maalkiinna iyo wa anfusikum hantidiinnaba ku jihaada daalikum kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuun kuwa inuu wax garanaya oo aqoon leh yakfir lakum wuu idinka dhaafayaa ilaahay markaa yakfirtaasi waxay daba dhacaysaa oo makfiratu dunuub wuxuu ka dhashaa iimaanka ilaahay iyo rasuulkiisa aad rumayso dariiqa ilaahayna naf iyo maalba aad u hurto dembigaagoo la dhaafaa ka dhalanaya fa jazama wuxuu ilaahay jasmiyey yakfir liannahu isagu jawaabun jawaabuu u yahay liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduun uu yidhi waa likownihi ahaanta fii macnaa aaminuu aaminuu macnaheegiibay sidataa macnaheegii bay sidataa walaysa jawaaban jawaab uma aha lilistifhaami istifaamka istifaamka hal adullukum ma idin tusiyaadaa jawaab uma aha waayo haddaan hal adullukum bay daba dhacday idhaa waxaa lagu odhanayaa dembigoo la dhaafo ma dalaaladaa laga helaa dariiqa saxdaoo lagu tusaa ma dembigaagoo la dhaafaa ka dhalanaya mise waxaa laga yaabaa in dariiqa saxdaa lagu tuso ad haddana raaci weydo dariiqii saxdaa inta lagu tuso ayaa mararka qaar haddana aad raaci waayeysaa lianna gufraana dunuubi dembiga dhaafidiisu laa yatasababu kama sababmo can nafsi dalaala dalaalada nafteeda bal can iliimaani iimaanka ayuu ka sababmaa waljihaadi iyo jihaadka ayuu ka sababmaa walow lam yuqsad haddaan loola qasdin bilficli ficilka alwaaqici dhacay bacda dalabi dalabka debedi aljazaa haddaan loola qasdin imtanaca waxa mamnuuca jasmuhu in la jasmiyo ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi khud qaad nebi maxamedow min amwaalihim hantidooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo tudahiruhum aad ku dahiraysid ereygan tudahiruhum ah waa layska goday waayo hadda amar bay daba dhacday khud ah macnuhu ma aha mar haddaad qaadaba waa dahiri ma aha macnuhu waa sifa oo tudahiruhum jumladan ficiliyadaee mudaariciyadiihi waxay nacti iyo sifo u tahay sadaqatanta ka horraysa khud qaad min amwaalihim maalkooga sadaqatan sadaqo sadaqada oo tudahiruhum aad ku dahiraysid fatutahiruhum jaza haddaba loogama qastin way kala dhalanayaan ma aha qaadidda ayuu tahiirku ka dhalanayaa maaha aha fatutahiruhum marfuucun waa la rafciyey biitifaaqi lquraa'i quraadu say isku waafaqeen wain kaana haba ahaado masbuuqan mid lagala hormaray bialabi alab mid lagala hormaray wa huwa isaguna khud weeyi ficilka khud ah waa likownihi ahaantiisa laysa midaan laysa maqsuudan midaan looga jeedin bihi isaga macna aljazaa halkaa macna aljazaa ma yidhi macnan un buu yidhi muxuu yidhi macnaa in ah wain kaana masbuuqan wain kaana haba ahaado masbuuqan bialab mid dalab lagala hormaray wahuwa khud weeyi likownihi ahaantiisa laysa maqsuudan bihi mid aan loola qasdin uu yahay dalabkii dalab baan loola qasdin laysa bihi loogama qasdin macnaa in macnaa in ta'khuduu haddaad qaadiin minhum iyaga sadaqatan macnaa in ta'khud haddaad qaaddo minhum iyaga sadaqatan haddaad ka qaaddo tudahiruhum waa dahiri sidaa loogama qastin macnaadu waxay mudaaf u tahay inta ka dambayso o dhan macnaa in ta'khud minhum sadaqatan tudahiruhum hadalkaa macnihiisa loogama qastin wa innamaa uriida waxaa looga jeedaa khud khud qaad min amwaalihim maalkooga sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo mutahiratan dahiraysa sadaqa dahirta ka qaad sadaqa dahirta oo hantidooda dahiraysa eh, ka qaad fa tudahiruhum sifatun bay u tahay lisadaqa walow quri'a biljasmi jasma haddii la akhrin lahaa calaa macna aljazaa'i jazaha macnihiisa kii oo looga jeedo lam yamtanic ma mamnunoomeen fi lqiyaasi qiyaaska carabi ahaan mamnuuc ma noqdeen kamaa quri'a sida la akhriyey qowluhu tacaala alla qowlkii oo kale sida la akhriyey fahabli ilaahu ii hibe milladunka agtaada ilaahow iiga hibe weliyan weli ilaahow ii hibe weliga oo yariunii aniga idhaxla ilaahow weli idhaxla ii hibeeyo isi haddaba daasaa la akhriyaa birafci waxaa kaloo la akhriyaa biljazmi calaa jacli yariunii sifatan liweliyan marka la rafcinayo calaa jacli yariunii yariunii baa laga dhigayaa sifatan tilmaan liweliyan lafdiga weliyan ay leedahay weliyan baa sifa u tahay wa biljasmi ayaa la akhriyi calaa jaclihi kii oo laga dhigayo jazaa'an jaze laga dhigayo lilamri amarka looga dhigayo wa haadaakani bikhilaafi qowlika qowlkaaga ayuu khilaafsan yahay iitinii ii keen birajulin nin ii keen ninka oo yuxibu llaaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisaba jecel fa innahu laa yajuusu fiihi bihi kuma bannaano dhexdiisa aljasmu in la jasmiyaa yuxibudaasi waayo keenidda kama dhalanayo xubbiga ilaah iyo rasuulkiisa uu jecel yahay liannaka adigu laa turiidu ma doonaysid anna maxabbata arajuli ninka maxabbadiisa lilaahi iyo walirasuulihi uu jecel yahay musababatun in laga dhaliyey oo laga sababay can ilityaani keenidda bihi isaga la keenay kamaa turiid sidaad uga jeeddo fii qowlika iitinii ii kaalay ukrimka waa ku sharfiniye ikraamku wuxuu ka dhalanayaa imaatinka biljasmi lianna alikraama ikraamku musababun waxaa laga sababaa can ilityaani imaatinka wa innamaa aradtu waxaan u iitinii ii keen birajulinin ninka oo mawsuufin lagu tilmaamay bi haadihi sifati sifadanun lagu tilmaamay waclamniyo waxaad ogaataa annahu laa yajuusu inuuna bannaanayn aljasmu jasmo inuuna bannaanayn fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa ilaa bishardi an yasixa inuu asaxo shardiga a ah mooyaane taqdiiru shardin shardi qadariddii fii mowdicihi meeshiisa la qadaro shardigaasoo maqruunin lala xidhiidhiyey bilaah annaafiya laada naafiyada maca sixati almacnaa macnaha saxiixnimadiisa miciga wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaagoo kale laa takfur ha gaaloobin tadkhul waxaad geli aljannata janno ayaad geliye laa takfur tadkhul aljannata walaa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaax ha u dhowaan taslam waad badbaadiye fa innahu low qiila haddii la yidhaha fii mowdicihima halkooga ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhul aljannata jannada ayaad geli wailaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa taslam waad badbaadi saxa wuu saxiix buu noqonaya bikhilaaf waxaase uu khilaafsan yahay hadalkan dambe laa takfur ha gaaloobin tadkhulu naara naar baad geliye tadkhuludaa lama jasmin karo waayo haddii laa takfurta ilaa lagu bedelo sax noqon maaya macnuhu walaa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa yaakuluka uu ku cuniye yaakuludaa lama reebi karo iyadana waayo haddii laada hore halkeega in laa lagu bedelo macnuu khalad buu noqon fa innahu mumtanicun mamnuuc weeyi fa innahu laa yasixu ma ansaxayo an yuqaala in la yidhaahdaa ma ansaxayso ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhuli naara naar baad geli war haddaadan gaaloobin naar baad geli macnahaasi sax maaha wa ilaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa yaakulka wuu ku cuni macnahaasi sax maaha walihaada sidaa darteed ajmacad waxaa ijmaacay asabcatu toddobadiiba way ijmaaceen cala arafci waa toddobada qaari cala arafci rafco ayay ku ijmaaceen fii qowlihi tacaala alle qowlkii walaa tamnun ha galladaysan oo waxa la bixin tastaksiru adigoo badni ku dalbaya adigoo badni wax badan buu bixiyey in lagu yidhaah doonaya waxa la bixin li'annahu laa yasixu ma ansaxayo an yuqaala in la yidhaahdo ilaa tamnun tastakir haddaad manaysan weydo waad badsanaysaa macnahaas aan ansaxayn walaysa haadaakani bijawaabin jawaab maaha wainamaa waa tastakirtu jawaab maaha wa wainamaa huwa fii mowdici nasbin meel nasbe ayuu yaalaa calalxaali xaalanimo ayaa tastaktiruda lagu nasbinayaa jumlada ah min adamiiri damiirkaa laga xaalaynayaa fi tamnun walaa tamnun ha galladaysan tastaktir adigooba adigoo waa xaalo ereygan saa ku macnayn jirnay fa kaannahu qiila waxaaba la moodaa in la yidhi walaa tamnun warniyaho ha la bixinoo ha galladaysan mustakiran adigoo badsanaya wa macna alaayati aayadduna waxaa weeye macnaheegu anna allaaha ilaahay tacaalaa sarreeye nahaa wuxuu ka reebay nebiyahu nebigiisa sala allahu calayhi wasalam can an yahaba inuu siiyo shay-an shay inuu siiyo wa huwa yadmacu isagoo hunguraynaya an yatacawada inuu ciwad qaato min almawhuubi lahu ka mawhuubi ee wax loo hibay inuu ka ciwad qaato akhara in ka badan min almawhuubi wixii uu siiyey war markaad wax bixiso waxa aad bixisay wax ka badan ha raadinin baa la leeyahay markaa fa in qulta haddaadi tidhaa famaa tasnacu maxaad ka yeeli biqiraa'ati xasani اlbasri xasanu lbasri ayaa akhriyey tastakir oo reebay biljasmi qultu waxaan odhanayaa yaxtamilu waxa suurtagal wuxuu badhaa alaaثata awjuhin saddex weji jasmaha xasanulbasri saddex weji ayuu badhaa axaduhaa an yakuuna bedelan waa inuu ka yahay min tamnun walaa tamnun ha galadaysan tastakir ha badsan saas oo kale bedel oo kale ayuu noqon karaa kow inaynu bedel ka dhigno suurtagal weeyi waa wejka koobaad wa haani ka labaad bedelan min tamnun kaannahu qiila waxaaba la tastakir oo kale ey laa tara ha u arkin maa tucdiihi ka aad bixinaysa kaiiran wax fara badan wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay qadara mid qadaray alwaqfa calayhi in lagu dul waqfiyayo tastakirta wuxuu u reebay likownihi ahaantiisa ra'sa aayatin aayad madaxeeduu yahay ra'sa aayatin culimmada qiraa'aadku ilaahay khayr ha siiyee waa niman aad u xishood badan ra'sa aayatin macniheega maad garanaysaa waa aakhira aayatin laakiin waxay ka xishoodeen kelmaddan aakhirka ah bay ka xishoodeen qur'aanka oo dhan ru'uusul aayaad baa la yidhi aayaddu halkay ku dhammaanayso iyo eeg xaggaa dambe ma yidhahdin ra's aaya bay u qaadeen macnahaasay u qaateen ra's aaya ayay u qaateen waa isilaax xagga qiraa'aadka marka la joogo ama cilmiga qiraa'aadka marka lagu jiro ayaa kelimatu ra'su aaya maalin dhowaydna waxaan soo maraynay ikhtilaafku cilmiga qiraa'aadka macnuhuu leeyahay likownihi ahaantiisa ra'sa aayatin uu yahay aayad dhammaadkeed aayad dhammaadkeed weeyaan oo halkii lagu waqfiyeyeybe e. waa in la reebaa ma wuu iska reebay markaa waqfigaasuu niyooday fa sakanahu wuu sukuuniyey liajlilwaqfi uma wasalahu wuu xidhiidhiyey biniyati alwaqfi waqfigii isagoo niyeysan wa haaliu mas'alada saddexaad an yakuuna waa inuu yahay sakanahu mid sukuuniyey litanaasubi ru'uusi alaayi aayadaha dhammaadkooga ama aayadaha madaxooga dambe dhammaadka ah ayuu u munaasabeeyey aayadaha wada reeban wa hiya faandir fakabir fadahir fahjur aayadihii way wada reebmeen waad aragtaa aayadaha wada reeban ayuu tastakir u munaasabeeyey oo markaasuu tastakir iyadana yidhi halkaa waxaynu kaga soo baxnay qodobka koobaad ee sidaynu ognahay ficilka jazminaya waana dalabka qodobka loo yaqaano waa dalabka shan ereyba hal ficil jasmiya buu ina yidhi dalabka xabada koobaad buu ka dhigay waxaad ogaataa haddaba dalabku kelidii waxba ma jasmi mutafaq maaha inuu isagu wax jasminayaa waaba qowl laga xoog badan yahay baynu odhan karnaa qowlkan sheekeenu qaatay ee dalabbaa wax jasmiye ah waxaa ka fiican inaad tidhaahdo ficilka la jasmiyey waa jawaabu dalab oo waxa ka xadfan in iyo ficlu shardi baa ka xadfan in iyo ficlu shardi in sha allah athani ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa w